إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله كتاب الجنائز وعين قصة كتاب الصلاة marka insha allah koley tartankiina waad ku gasheen dee muraajaca xoogan waad ku samayn doontaan iyo inaad dib u eegtaan kitaabka sax oo casharku waa xayaat lcilmi almudaakara bay salafki odhan jireen cilmigu wuxuu ku noolaanaya in dib loo muraajiciyo la wada akristo xayaat lcilmi almudaakara kitaabu ljanais kitaabkii janaasooyinka weeyaan marka culimada sidaynu uga barannay marka kitaabu salaa sheegay ama inta badan kitaabu ljanaasa ku xigsiyeeno waayo janaasadii laftigeedii dee salaad baa lagu tukanaya markaa xidhiidh bay la leedahay salaada kale axkaam kalena ha wadate aljanais jamcu jinaazatin aw janaazatin waxay idhahdeen waa bifadxi iljiimi wa bikasrihaa labadabaa loo akriyaya oo janaasa jinaasa marka marna waxaa looga jeedaa un meydka laftigiisa marna waxa looga jeedaa annacshu maca almeyt waa naxashka lagu qaado qofka oo maydkuna ku dhex jiro waa sida la yidhi markaa haddii la dhaha janaasa waa meydka laftigiisa oo keliya hadii jinaasa la dhahan labadaba looga jeeda sidaasi sidaasi lamid oo kalena waa la yidhi amba hadduu si kastaba ha noqotee janaasa iyo jinaasa naxshiga iyo qofka laftigiisa iyo meydkiiya inta waa lagu tilmaamaya وعn abi هureyrata radي الlahu عanهu qal qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi أghiruu farabadiya dikra xasuusta hadalhaynta sheegidda haadimi ladaat haadimi ka goynaya alladaati macmacaanka iyo nolosha la jeclaysanayo almowti geerida farabadiya hadalhayntiisa rawaahu aلtirmidiyu wالnasaa-iy wasaxib ibn xibaan markaa xadiiskan dhegaheenna in badan ay maqleen iyo axaadiis badan oo la mid lamida ah oo sheekhu qaarkoodna aanu halkan ku sheegin waxa uu rasuulku alayh الsalatu salaam inagula talinaya maadaama adduunyada qof waliba uu ka dhimanayo maalin maalmaha ka mid un laga kaxayn doono oo dabeetana siduu noloshan iskaga macaansanaya isagoon waxba qorshaysan dee la odhanaya iska keen nafta way kaa dhammaatay iska soo dhiib laleeyahy inuu qofku intuu caafimaad qabo uu digdig tahayo si aanu isku dhiganno aan kadis loogu qaban isagoo dee macaasi ku jira amba gaabis ku jira oo hadhow aanu uga murugoonin inuu marka hore geerida xasuusnaado maalin kasta iyo saacad kasta uu isa soo hordhigo markastaoo naftiisu ay dee gaabis samayso maadaama adduunyadan la macaansanayo adduunyadan ay iska ay guruur tahay lagu kadsoomayo sababgood bile buu leeyahy farabadiya alayh salatu slam haadimi ladaat almowt farabadiya hadalhayntiisa xadiis kale nabigu alayh الsalatu salam wuxuu yihi akyas الnaas akharuhum dikra lilmowt dadka waxa u fariidsan akyas الnaas akharuhum dikra lilmowt ka geerida ugu hadalhaynta badan leh fariidnimadii saasuu nabigu shegay alayh isalaatu wasalaam sababta wax kale maahae fariidnimadu qofku waa inuu dantiisa garto soo maaha ninka dadka ugu wanaagsan ee ugu caqliga badani waa ninka maalin kasta soranaya markay naftiisu matalan xumaan ugu yeedho oo talo haddaad maanta sidaa ku dhimata bal ka war waxaa jirtay sida culimadu ay ilmu sheegaye matalan ibnu jawsi ba raximah culimadu ka soo raraya gabadh aada u qurux badan oo magaalada maka joogtay aada u qurxooneyd dabeetana maalinba intay niqaabkii iska qaadayba ninkeedii ku tiri iyadoo maraayadda isku eegeysa ma isleedahay ninka qof wejigaa arka oo aan fitnoobeyn baa jira qof wejigaa intuu arko aan fitnoobeyn baa jira isuu hi haa hebel hebel weeyaan mid ka mida dadkii cubaad ahaa cibaadada badnee halkaa joogay ba u sheegay dee fitnada dumarkuna wayna ogna way fara badan aada bay u dhib badantay oo qisaskaynu hayna waxaa ka mid a ah nin caabidaho kiniisad meel ku cibaadeysan jiray gaar ah sawmicaddiisa oo reer bani israa'iilah inay dee gabadha dumarkaasi ay la gooyeen marka intay xaramkii ugu timi ninkaa ayay ku tiri sheekh su-aal baan doonayay inaan ku weydiiyo markaa i ogolo bay tiri waay haddaba bal inaan fitneeyo waa ba dee ka idan qaadanaysa <laughs> bal waa ninkaa inaan inuu arrintaa dabadeedna wuxuu ku yidhi markuu arkay xaaladdeeda ka waran haddii imika malakulmowdku ku iman lahaa markay malakulmowtku naftu kahayse malakulmowtku nafta kaa saarayo miyaad ku raali noqon lahayd arrintan aada doonaysa inaan samayn lahaa ood xaaladdaa samayn lahayd say tiri may wallahi marka qabriga lagu dhigo ka warran ee su-aalaha lagu weydiinayo hawshaa diyaar maad ahaan lahayd maya dabeedna su-aalo noocaas oo kale weydiiyey haddaba ilaahay ka baqo marka wuxuu odhan jiray ninkii markii dambe war ninkaasaa gabadhii iga fasaadiyey bimacnaa habeenka si caruus baan ahay oo saahida caabida un bay noqotay gabadhiiba <laughs> gabadh saaxiibatu zuhdi walcibaada aakhiru xasuusiyey inta laga socda waxaa weeye qofkii markuu adduunyadan macaansanayay hebel baa taajiray ninkii hebel baa shaqaysay ninkaa hebel saaxiibka aydin halkaasuu maray marka lagaaga sheekeeyo ee aad waliba dhalinyaro tahay waxaad is ohanaysaa adna halkaa mar taa kala mar taa kala mar taa kala mar laakiin si kale marka lagu dhigo ninkii hebel hebel saaxiibka aydin wax wabran jirteen waa kii shalay lasoo aasay ama quburiyaa tagto toban kun oo qof ama labaatan kun oo qof oo ku jira halkaa hebel hebel baa ku jira halkaana hebel baa ku jira halkaa ninkii dhalinyarta halkaa inantii gashaantida ahayde heblaayey halkaas saa la idhaahdo markaa dhinac kale dareen kalea ku geliya waa laba arrimood kala duwan soo maaha markaasaa awgeed bu nebigu alay sala slam talaada ayna siinaya o leeyahy qofka dadka ugu fariisan waa ninkaa ugu xasuusadka badan geerida taasi horta mar mar kasta markaa iyadoo adduunyada inaynu ka shaqaysan aan laynoo diidin haddana mar geerida waa inaynu diyaar u hadno waa diyaar hada wey haadim daalkaa dhibicdale iyo daalka muhmalkaa bilaa dhibicda labadooda waa loo akriyay haadim waana ka dhibicdale u badan marka haadim ka dhibicdale hadii la akriyo waxay hahdeen culimadii luqadu waa qaadic haddii haadim la hahdana hadama de burburinta waad garanaysa waa zaail wey kii suulinaya wey markii ladaatna alladda shay ladiid waa shayga macaan ladaat dunyaana wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wataladu lacyuni soo maha wax kastoo indha ay ku qabowsadaan oo nafta ay ku raaxaysato ay doontaabaa jannada yaal adduunyadana macamacaan bay leedaha o rasuulka inoo shegay ala sla sl addunya xulwatun khadira wa ina allaha mustaklifukum fiiha fayandur kayfa tacmaluun saasuu u goynayaa markaa waanu suulinaya kaa iyo hadalhaynta haadimi ka goynaya qaadici alladaat raaxada iyo macmacaanka adduunyada qofka goyn ka goynaya oo almowt ah marka almowti haddii almowti la dhaa bikasri waa cadfu lbayaan haadim ayuu yihi haadim ladaat almowti almowtuna waa loo akriya haddii la godo huwa almowt wey waa khabar markaa mubtadiisu cadfeyi huwa almowt almowta haddii la kor dhabana acni almowta oo kalaa lasoo qadaraya mafcuulu bihi mansuubu noqon akiruu hadim dikra hadim ladaat almowti almowtu almowta وعn aنس radي الlaه عanهu qala wuxu uhi qala rasuul الlahi slى الlaه عalayه waslم rasuulku wuxu uhi laa yatamanayana yuu tamaniinuu tamaniin axadukum midkiin almowta geerida yuu jeclaysanin lidurin dhibaato awgeed yanzilu bihi kusoo degay dhibaato ku degaaya oo kusoo degay awgeed yuu jeclaysan fain kaana hadduu yahay laa budda lagama maarmaan mutamaniyan inuu tamaniyuhu mowd kaa fal falyaqul ha idhaahdo allaahumma yaa allahu ilaahayo axyinii inoolee ma kaanat ilxayaatu inta ay noloshu khayran lii ii khayr badan ii wanaagsan tahay wa tawafanii oofso ilaahu nafta iga qaad idaa kaanat haddii noloshu idaa kaanat ilwafaatu haddii ay tahay geerida geeridu khayran lii mid ii wanaagsan muttafaqun caleyh nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam kaana naasixan amiina wakadalika kaana kulu اlanbiyaa calayhim الsalaatu wasalaam nebi maxamed alay slat slam naasix buu dee ahaa addiinu annasixa ambiyadoo dhamina naasixiin bay ahaayeenoo daacadnimo iyo nasixa halkii u dambeysay markaa ummadda u sheegayeen iyagoon waxba kaga bedelanaynin adduunyaha haddaba rasuulku alay sala aleyh isalaatu wasalaam wuxuu na leeyahay horta qofku maalin buu dhimanaya waynu ognahay taas laakiin geerida yuu jeclaysanin inuu dhinto oo naftu ay ka baxdo xadiis kaluu rasuulku kusii faahfaahiyey sababta wuxuu yihi hadduu in kaana muxsinan lacalahu yazdaadu khayran hadduu qof wanaagsan yahay marka hore intaa uu nool yahay waxaa la arkaa un inu khayrun sii kororhsado o de waa kii nebigu yihi alay slat slam khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasanu camalu dadka marka ka u khayrka badan la weydiy wuxu ka dadka cumrigiisuna ugu dheeraado ee ugu umriga dheer leh laakiin maxaa raacay camal wanaagsan oo dee qofka muslimka ee wanaag sameynaya sujuudda uu la yimaado iyo khayrka uu sameynaya intaa dee baa akownkiisa kusii dhacaysa wain kaana musiian lacalahu yastactib waxaa laga yaabaa hadduu qof xumaan sameynayo yahayna inuu dib u soo noqdo intuu addunyadii joogaba inu toobadiiba ilahay waafajiyo marka labada qoorba hadduu qof wanaagsan yahay hadduu qof xun yahay horta geeliyuu jeclaysan qofkaasiyo inuu dhinto laakiin xaalaad cayiman markaa asalku waa inaan geerida la tamaniin haddiise lagaa maarmaan ay noqoto uu isleeyahay qofku haddii aanad dhimanin diintaadii baad ka fitnoobi doontaa oo aakhiradaadii baad waayi doontaa amba ciqaabka iyo dhibta lagu hayo ay aada u weyn tahay oo xanuunkaa aanu adkeysan karaynin inuu sidan yidhaahdo ilaahay arrinka udhiibto ilan ilahay baa og xaaladiisa iyo wanaaggiisu ku jiro ma inuu dhintaa mise inuu noolaado allahuma axyinii ma kanat ilxayaatu khayra lii watawafanii m ida kanat ilwafaatu khayra lii sidaa inuu yidhaahdo marka arrinkiina ilahay u subxana wa tacala udhiib mararka markaa la tamaniyi karo culimadu waxay dhahen geerida oo markaa uu qofku ka maqnay diintiisa inuu ka fitnoobo oo hadduu sii noolaado laga yaabo aakhiradiisi in wax laga yeelo oo fasaadu samaan uu dhacay sida la soo wariyey imaam bukhaariba raximah اllah inuu tamaniye geerida waayo imaam bukhari deegaankiisii bukhaara oo wadamada sharq اlaasiya la ydhaha ku taalla uzbekistan ayuu ka yimid marka hore oo dabeetana dhulkaa islaamka o dhan buu soo maray ee cilmiga laga baran jiray hadday ciraaq tahay hadday masar tahay hadday maka tahay hadday madiine tahay hadday yaman tahay dhul dhan buu soo maray bukhaari isagoo dhalinyaraabuu ka yimid warkiisuna aada buu ugu faafay adduunyada dabeetana isagoo caalimo buu ku noqday deegaankiisa ya marka xasad baa ku dhacay sheekha oo sheekii weliba isaga macalinkiisa ahaa waa xaasiday baa la idhaha isku kaceen waa isna nin wanaagsan ahaa lakin dee markaa bukhaari dadkiiba markaa u tegeen sheekhaasi wuxuu ninkii bukhari la soo fadhiso aniga u imanin muslin oo keliya ku haray ardaydii way ka tegeen dhammaantood way ka yaaceen muslim ayaa bukhaari u sabray oo isagu ka teg waayo dee muslimna waa kaa noqday cajiibka dee isagu noqday boqolaal arday udhigmay marka waxaanu aaminsanin ba laga been abuurtay sheekh in qur-aanku waa makhluuq iyo wax lamida manu aaminsanayn dabeetana ilaahay buu beryeyo xaakimkiiba xataa ku kacay oo dawladda dadkiiba ku kacay dabeetana saa awgeed ba markaa ilaahay u berya la dad badan oo wanaagsan oo culimada islaamka kamid mid ah oo imika si wanaagsan loo hadal hayo ayaa markay dhinteen si dhibaataha ku dhintay markaa taasi dhib ma laha qofku hadduu isagoo ilaahay ka baqanaya uu dhinto si dhibaataa korta waxan uga jeedna la dhibaateynayo ama dadku ay mashaakil ku sameyn ya rag badan baa ragga qaarkood baa dee la dilay saciid bin jubayr baa kamid mid ahaa soo soo ma bin zubayr baa ka mid ahaa dee imisaa saxaabadii say u dhinteen so sidaa may dhiman lakin dhimashadu waa isku mid un man lam yamut bisayfi maata bigayrihi tacadadat alasbaab walmowtu waaxidun ninka aan seef ku dhimanina sida kalunbu iskaga dhiman doonaa asbaabtun baa kala duduwane dee dhimashadu waa isku midun dhimashadu waa isku midun waay inta uu qofku sii nooliyey muslimkaahi khayrunba ay usii tahay noloshan adduunyadu xaalaadkaa cayiman mooyaane halkaana waxaynu ka qaadanaynaa gebigeeduba noloshu waa iska gaabanta wama alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa mataac waa wax yaro kooban marka la isbarbariga labadaas haddii laga soo qaado qof baa kun sano jiray maalinta nafta laga qaadayo inteed joogta addunyada wallahi wax yar baan joogay bu odhanaya shaki kuma jira taas innagana cumrigeena waaba iska koobay ad arkeysa وعن أنس رضي الله عنه qال وxu ui qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laa yتmنayana yu tmniy nu tmniin waa laa naahiya iyo ficilkiiyo nuunu tawkiid galay markaa ficilku maxalku ka jismsany أxadكم midkiin almowta geerida lidurin dhib awgeed lisababi durin dhibtaasoo noocyo badan xanuun buu noqon karaa mashaakil buu noqon karaa yanzilu bihi dhibtaasoo ku timid iyo u tamaniin haddiise uu u arkay inay laga maarmaan tahay inuu tamaniyo fain kaana laabudda mutamaniyan hadduu yahay laga maarmaan inuu tamaniyo falyaqul allahuma ya allahu ilaahayo axinii noole maa kaanat ilxayaatu khayra lii ilaahow intay noloshii khayr badan tahay noole watawafanii oofsa idaa kaanat ilwafaatu khayra lii muttafaqun caleyh wacan bureyda radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qala wuxu uhi almumin qofka muuminkii yamuutu wuu dhimanaya bicaraqi ljabiin isaga oo ka dhididay dhafoorka ka dhididay rawahu athalaatha wasaxabi ibnu xibbaan waxaa shirada waxa la dha calaamaatu xusni اlkhaatima qofkii dee inuu garanayno sida uu yahay oo qalbiga ayay arrintu ku xidhantah daahirka laakiin wixii ka muuqda ayaa la odhan karaa marka qofkaasi khayr baa loo rajaynaya dhidid inuu qofkii dhidido la gaar ahaan uu ka dhidido dhafoorada u ka dhidido labadaa dhinac uu ka dhidido way aljabiin saasay noqonaysa marka culimada qaar waxay ku fasireen ama laba macnaaba lagu fasiro waxa la yihi ana alxadiisa kinaayat can kadi اlmuؤmin wamashaqatihi fi طalb اlxalaali waadaaءi الsawm والsalaa wamuraacaati axkaam اdiini xata اlmowt macnaha waxaaba looga jeedaa un qofkii muslimka ahaa dee kadib buu ku jiraa wuu dadaalayaayo soomkii salaadii mashaqadii xalaasha samaynteedii xaaraanta iska ilaalinteedii axkaamtii diinta ayuu la dhibaato mudanayaa culays buu dee ku socdaa ilaa intuu ka dhimanaya markaa saasaa looga jeedaana waa la yihi أنه kinاية عن شhiدة والمشhقة التي يلقاها المؤمن عinda الموت وسكراaتihi تطهيرا له من الذنوب وhذا هو الأقرب maya xaqiiqadiisa looga jeedaayo waxaan dhididka ku keenaya waxa weeyaan sakaraadka iyo culayska uu leeyahay ayaa qofka muminka ahi uu sidaa ula dhididaya nebiguna عalيه الصلاaةu وaسلام wuxuu lahaa إna للmوت sakراat mowtku sakaraat buu leeyahy oo xanuun badan buu leeyahy almuhim calaamaadku way fara badan yihiin waxaa ka mid ah calaamaadka inuu qofku isagoo camal wanaagsan gacanta ku haya u dhinto man maata calaa camalin saalix camalka saalixa loogama jeedo un isagoo salaad ku jira qof sujuudsan amba salaad ku dhintay amba dawaaf ku dhintay dee waa nimco weyn laakiin dadkii saalixiinta ahaa intoodii badnayd de iyagoo salaad ku jira may dhiman qaar baa salaad ku jiray laakiin in badan baan dee salaad ku jiray cumar waxa weyaan cumr الkhadaab hal weerar isagoo salaad ku jira abubakr cali eh, eh, bn abi طaalib lakin abubakr gurigiisa ku dhintay saxaabo kale guryahoodii bay ku dhinteen dad badan oo saalixiini eh. ee macnuhu waxa weyaan camal wanaagsan qofku inuu inuu gacanta ku hayo khayr ah isagoo qof dee khayr sameeyaa ah, oo camal wanaagsan loogu soo khatimo qofku wixii uu ku dhintaa lagu soo saaraa marka waxaa ka mid a calaamatu xusn اlkhatima الshahaada fi sabiil الlah qofku inuu saaxat اlqitaal ku dhinto goobta dagaalka marka waa shahiid lama odhan lakin waa loo rajeynaya waxaa ka mid a qofka daacuunka ku dhinta sida xadiis saxiixa ku sugan inuu shahaado yahay t b-ga xanuunka la idhaahdo qofka ku dhinta axaadiis baa tilmaamaysa waxaa ka mid gabadha umur aloosha umul aroorta ee ilmaheeda sababtiisa ku dhimata amba ilmahaasi ha ka soo baxaan amba marka saa ay u iyadoon markaa ilmihii umulin oo caloosha uu ku jiro ha ku geeriyootabe waxaa ka mid qofka dhisma kusoo dumo iyo ka gubta iyo ka qarqoomee bad ku qarqoom biyo ku qarqooma lakin intaaso dhan de dad wanaagsan ay ahaayeen markoodi hore si guud dad muslimiin ayna ahaayeen oo calaamaat xusnan kuwa aynu sheegayno dhan badankoodana shahaadu nabigu ku sheegay alayh isalaatu wasalaam shahiidkaa saddex loo qaybiyaayo shahiidun fi dunya shahiidun fi dunya waalaakhira waxa wey shahiidun fi dunya shahiidun fi laakhira iyo shahiidun fi dunya waalaakhira shahiid fi dunya waa munaafiqi munaafiqa amba gaalkii islaamnimada ka been sheegayay lakin ku dhintay dagaalka oo kale muxuu noqonaya shahiidun fi dunya lakin aakhira dee shahiid maaha waxaa jira shahiid fi laakhira oo waxa weeyaan markaa qofka munaafiqa axkaamtii shahiidka la marinaya la maydhi maayo la kafni maayo saasa la sameynaya shahiid fi laakhirana waa kuwanaynu sheeginay waa gabadha umusha ku dhimatay qofka qarqoomay ka daacuunka ku dhintay adduunyadan axkaamtii shahiidka la marin maayo waa la meydhayaa waa la kafayaa waa lagu tukanayaa laakiin aakhiro muxuu nabigu tilmaamay alay slat slam inay shuhaadada ka mid yihiin ka saddexaadna waad garanaysaan markaa ayay labadaa markaad garateen waa kii ka saddexaad waa kii de macraka ku ee adduunyadanna shahiid noqday aakhirana shahiid noqdo kamid rajada sareeya calaamaatu xusn khatima kitaabka almuhim kitaabka ad akrii doonta waxa weeyaan kitaabka loo yaqaano axkaamu ljanais wa bidacuhaa axkaamu ljanais wa bidacuhaa sheekh albani baa le kitaabkaasi aada iyo aad buu muhiim u yahay intaad aada u daraasaysaan aad dadkana u akridaan weliba axkaamu ljanais wa bidacuhaa sheekhu wuxuu tilmaamaya ilaa sideed iyo toban arrimood oo calaamaat marka kitaabkaasina waa macruuf oo la helaa inta badan waanaad heleysaa ah. sidaa ula socda kitaabka aad uga akriya wacan bure radi allahu anhu can nabiyi sala la ala sl qal wuxu uhi almumin qofku muuminka yamuutu u dhintaa bicaraqi اljabini isagoo dhafoorada ka dhididay ayuu dhintaa haddii qof muuminoo haddaba aan dhafoorada ka dhidin in la arko dee la odhan maayo suul khaatima la odhan maayo وعن أبي سعيid و أbي هuريرaةa رadي الlaه عanهuma qaala waxay dhh qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasulku wuxu uhi laqinuu u laqima oo xasuusiya laqinuu bimacnaa dakiruu xasuusiya mowtaakum kuwiina dhimanaya ee muslimiinta laa ilaha ilا الlah rawahu muslim والأrbacة laa ilaha ila اlah xasuusiya laa ilaha ilا الlah maadaama ereygani uu caqiido ku salaysan yahay oo gaalka laftigiisii isagoo xanuunsanaya oo aanay weli naftu kalxanta iyohun guriga kusoo ururin hadduu ashaahatu laa ilaha illa allah ku dhawaaqay isagoo caqiidana ay ka tahay halkaasuu muslim ku noqonaya waa erey culus markaa ereygan laa ilaha illa lah ilan caqiido ku salaysan yahay oo laa macbudu bixaqin illa allah wey haddaba u naqima u naqimada culamada qaarkood waxay idhahdeen ha lagu idhaahdo yaa fulaan qul laa ilaaha illa allah hebelow laa ilaha illa qaarkoodna waxay leyihin mayane agtiisa halaga idhahdo laa ilaha ila allah hala xasuusiyo laa ilaha ila allah laga ag idhahdo sheekh ibn cuthaymin raximah isagu meel dhuxu wuxuu yihi qofka mowt meydka ah qofka xanuunsanaya de marku hadduu meyd noqdo de waa u dhintabe qofka xaaladiisa ha la eego haddii waxaa laga yaaba qofku markuu xanuunka ku farabato in lagu la ilaaha illa allah dhe waxba odhan mayno inu yidhahdo marka qaarkood way dhici kartaaba markaa xaaladiisa ha la haddii la isleeyay kelmadda cidhiiriya waxbuu ka dareemi doonaayo de xanuunkaa ka tan badan oo qofka mararka qaarkood ban isba kala garanayn agtiisa ha laga idhaahdo oo ayaan lagu odhanin si aanu kelmadda udafin ohan waxba oran mayno masala arrinkaasi ya haddii de qof soo jeedo oo aan arrintaa dhib u arkaynina laa ilaaha illa allah dheha la idhaahdo waa arin aad u cajiiba abu zurca araasi buu ahaa baan filayaaye waa inaad tubsan doontaane mid ka mid culimadaasi ayaa isagoo naftu ay ka baxaysaa loo yimi oo dabeetana laa ilaha illa allah dhabay ka xishoodeen culimadii laakiin waxay sameeyeen xadiiskan laftigiisay soo akriyeen ya xadiiska sanadkiisi bay soo taxeen soo taxeen soo taxeeno ya xadiiskan ma xadiiska kale man kaana akhiru kalaamihi la ilaha illa allah dakhala janna ayuu dabeetana halkiibu kasii wada baysna man kaana akhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljanna siduu ku soxay وعن معqل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi اقرأوا أkriya عlى mوtاكم kuwiina dhimanaya ku akriya yaasiin suuraةu yaasiin ku akriya rawahu abu dawud والنasائي وaصxaab بن xibaan kuwiina dhimanaya suuraةu yaasiin ku akriya xadiiskan culimadu xagga sanadkiisa isku khilaafeenoo waa daciif bay u badan yihiin sheekh albani iyo culimo kaleo badanna way daciifiyeen culimada daciifisay marka waxay leyihin lagu akri maayo yaasiin culimada saxiix ka dhigtayna waxay leeyihiin suuratu yaasiin baa lagu akriyaya in badan baynu ka maqlay soomaalida hebel qofkii waa la gunaanadaya amba wadaad gunaanaday noogu yeedha dabeetna wadaadadaasina suuratu yaasiin bay ku akri almuhim qof ku akriyaya haddaad aragto o yidhi anu xadiiskan saxiix baanu waxba ha yaabin mar haddii xadiiskan uu dee walow daciif ha noqdo de isaguna kan waxa laga yaaba abu daawud iyo nasaa-i iyo culimadaasaa saxiixisay oo waa nin meel haysta adu ninkaas xikmadda ku jirta maxay tahay suuradda markaa in lagu akriyo waqad dakara الculamaء ana xikma ana xikmata qira'atiha lima fiha min التwxiid والmacaad wa dikri albushra bاljanة liأhli التwxiid wa qibdaة man maata عalayh bqowlihi tacaalى ya layta qowmii yaclamuun bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin ibnuqayim baa saas soo sheegay raximah llah waxa ay leeyihiin xikmadda ku jirta suuradda marka xadiiskaasi sixadiisa la qaato waxay tahay suuraddan waxaa ku jira tawxiidkii ku jira iyo macaadkii noqoshadii iyo aakhiro iyo qofkii muslimka ahaa oo janno loogu bishaareynayo gaar ahaan dadka helo tawxiidka ah iyo in la jeclaysanayo cidda saa ku dhimata qofka tawxiidka ku dhimanaya waayo nin baa ilahay halkaa inoogu sheegay oo qowmkiisii u digay oo ay maqli waayeen isagiina islaamnimo ku geeriyooday markii uu dhintayna muxuu yihi yaa layta qowmi yaclamuun bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrami alla may ogaadaan an um slm radi allahu canha qaalat waxay tihi dakla wuu soo galay rasuulu lahi salى اllahu alay sl rsulka aleh calaa abi salama buu soo galay radia allahu canhu abi salama wuu soo galay cabdillaahi bn cabdil asad waqad shaqa isaga oo uu taligmay basaruhu araggiisu fa aqmadahu isaga oo uu tegay araggiisu fa aqmadahu wuu usoo laabay indhaha uma qaala wuxuu idhi ina ruuxa ruuxdu nabigaa odhanay calayhi isalaatu wasalaam idaa qubida marka la qabto itabacahu lbasar waxaa raacaya aragga ka daba taga oo raaca fadaja way dhawaaqeen saax naasun dad min ahli yaalkiisa ka a ah dhawaaqay oo ooyey faqaala wuxuu ku uhi laa tadcuu calaa anfusikum nafihinna ha ugu yeedhina ilaa bikhayrin khayr mooyaane nafihinna ha ugu ducaynina ilaa wax wanaagsan mooyaane oo ha ku habaarina ayay noqonaysaa af soomaali ahaan lakiin macnaa habaarkii buu rasuulku udiidaya wuxuu leey wax wanaagsan u naftiina ugu sheega waayo fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tuaminu aamiin bay leedahay calaa maa taquuluuna waxaad odhanaysaan uma qaala wuxu uhi allahuma ya allahu ilaahow iqfiru dembi dhaaf liabi salama ilaahu abi salama u dembi dhaaf warfac darajatahu ilaahu darajadiisa kor qaad kor yeel oo sarraysi fi lmahdiyiina kuwa wanaagsan in la hanuuniyey ilaahu kuwaa raaci wafsax lahu fii qabrihi ilaahu qabrigiisa u ballaadhay wanawir lahu fiihi ilaahu u nuur wanawir ilaahu u nuuri lahu abu fiihi ay fii qabrii qabrigiisa ilaah u nuuri waklufhu ilaah u soo weydaari khayr iyo wanaag fii caqibihi ay fii duriyatihi ciddii uu ka tegay xidhiirtiisa dambana ilaah cid wanaagsan usoo weydaarin rawaahu muslimun waxaa ka mid ah waxyaalaha aadaabta janaasada ka mid ah in qofka marka naftu ay ka baxdo in indhaha loo soo laabo waayo rasuulku waa kan sheegay sababta alayh isalatu slam wuxuu yihi marka nafta la qaado araggiina uu ka daba tegaya wuu sii eegayaa de de dabeetana hadha qofku indhihii soo laabi maayaan markay naftii ka baxdo dadkii way ka argagaxayen qofkii markaasaa usoo eegaya lakin waa in indhaha loo laabo marka koobaadba indhahaasaa loogu laabo abu salama waa sawjkii umu salama waa cabdillahi bn cabdilasad almakhzumi waa ilmaadeen ruma ahaayeen labadoodan abu salama iyo umu salama iyo abujahal iyo khalid bin walid iyo waa dad wada qaraabaha wada ilmaadeerah marka dhinac kale abu salama rasuulka alay slat slaam ciddadii baa dhashay naasna way wada wada nuugeen marka abu salama dagaal buu ku dhaawacmay xanuunka dhaawacaasuu aakhirkii u dhintay dabeedna dadku inta badan waa kan dumarka iyo dee hoogay ba ay xaggeen ku noolaa ire noocaas rasuulku uu ka diido wuxuu yihi laa tadcuu calaa anfusikum ila bkhayrin gabadhu markay leedahay tusaale ahaan xaggeen ku noolaanay sidee noqonaya waxaysiinay malaa'igtuna ami meelada ilah cid waxsiisa hakeeni hasiinin baabay dee odhanaysa sida xadiiska aynu ka fahmayno markaa qofku waa inuu wax wanaagsan idhahda ilaahws gaar ahaan dumarka saa waa in taliyo talo weyn talo weyn la siiyo waanu u duceeyey rasuulka alay slat slam intaan markaa dee salaaddii janaasada waa la gaahay ugu duceeyey allahuma kfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin umusalamana rasuulku alay slat slam talo wanaagsan buu siiyo wuxuu ku yihi waxaad tidhahdaa allahuma ajurnii fi musiibatii waakhlif lii khayra minha ilaahow musiibadeedan iga abaalmariyo abaalmarinteeday sii wax ka wanaagsanna ilaahow ii soo weydaari waxay tihi oo talo waxaan sidiya abu salamo kuu soo weydaaran doono ma cid abu salamo ka khayr badan waa ciddii horeysa madiine u hijrootay awalulbeyt maka waxay u hijroodeen bilaad lxabash waa jihaad buu ku dhintay sidaasuu nebiga u ag taagnaa ilaa bilowgii talowyaa ka khayr badan haddana waxay tihi anigoo ducada nebiga aaminsan baan ayaan ku dhawaaqay ducadii dee dabeetana inuu ilaahay usoo weydaariyey nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam oo aanu shaki ku jirin dee inuu ka fadli badyaha abu salama aanu shakiba ku jirin adduunyada gebigeedu markaa inay iska noocan tahay baynu ka qaadanaynaayoo dee la wada dhimanayo waxaa kaloo ku jirta halkan ruuxda iyo jasadku de waa laba kala duwan waana waxyaalaha ilaahay awoodihiisa iyo qudradiisa tilmaamaya bani aadamka dacfigiisa tilmaamaya meeshuu doonaba ha gaadhee ruuxdani ma garan karaan yasaluunaka can iruux quli iruuxu min amri rabbi ma wax cufloo culays loo meel maran buuxin karaaba ruuxdu soo qolada synisku hahdar ma matar ba ya ma garanayno waxa weeye siday u eg tahay midabkeedu la garan maayo halkeebay martaa haddii guriga gebigiisaba la wada gufeeyo bal ka warrano meel alla meel yarba loo diido halkey ka baxaysa tarjicuunahaa in kuntum saadiqiin bal maad ku celisaa nafta oo idinkaas oo antum xiina idin tanduruun idinkoo dul fadhiya oo qofkiio naftu ka baxayso oo ay ka baxdu baa ley halkey marta waa iska xikmad ilaahay subxana wa tacaala marka haddaad aragto bani aadamkani waxaan uu sameeyey iyo aada la yaabto wallahi nimankan wax kasta way sameeyeen tanay sameeyeen tanay sameeyeen horta allihii abuuray ku gora iyaga waxaan bani aadamku u sameeyey waxa weyaan ilaahay baa ku ilhabiyo ilaahay baa subxana watacala lagu garanaya dhinac kalena inta ka qarsoon baa ka fara badan inta ka qarsoonba ayaa ka fara badan hadday ku idhahdaan jirhku waa sidan oo kan kale waa sidan oo kanna waa sidaas an aisha radi allahu anha ana rasuula lahi sala اllahu alay slm qala wuxu uhi xiina waqtigii tuufiya la أna rasuula الlahi salى الlaه علي sl rsulka le xiina wqtigii twufiya la oofsaday sujiya waxaa lagu daday nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاam biburdin go xibaratin lagu sameeyey xibara ah amba laga sameeyey dun laga sameeyey cudbi ah وعن caiشha رضي الlaه عنها أن abubakr الصديq radي الlaه عanهu qabla uu dhunkaday النabiya slى الlaه عليه sلم baعda mowti geeridiisa kadib ayuu dhunkaday xadiiska labadii xadiis haddabana waxaa laga qaadanaya in qofka meydkaa la dhunkan karo iyo sunnadu inay tahay qofkaa in la dedo oo markaa naftu ay ka baxdo in mare la saaro jirka loo wada qariyo marka in sha allah birri baynu halkaa kasii wadi halka inagu joogo wallahu aclam